في كتابه العبودية فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء وقال لي أن كسو قد جري حقيقة دينة إسلامك أيو حقا تابتي وقال لي مركا صفاتك إلهي سبحانه وتعالى وحكم ذا oo sifaat rububiya ah falcadamatu weynaanshuhu iyo walkibriyaau kibriyaaga iyo isla weynida min khasaa'is rububiya bay ka mid tahay rabbinimada khasaa'ista ay leedahay ayay ka mid tahay oo alcadama iyo alkibriyaa labaduba waa min sifaati illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baana iska leh qofka mmuminkaana lagama rabo waxa la yidhahdo kibri iyo cadamaya iyo weyni inuu la yimaado oo xadiidku wuxuu ahaa laa yadkhulu janna man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min kibrin waalkibriyaau aclaa min alcadama kibriyaaga iyo isla weynidu isaga ayaa ka weyn oo ka sarreeya cadamada walihaadaa saa darteed buu yidhi jacalahaa wuxuu ka yeelay rasuulku kibriyaaga bimansilati ridaa go-a booskeedii oo kale ayuu ka dhigay kamaa jacala alcadamata sida uu cadamada uga yeelay weynaanta bimansilati alizaar izaarka booskiisa uga dhigay waxay leeyihin masalada xadiidku wuxuu ahaa alcizu izaaruhu wاlkibriyaau ridaauhu faman yunaasicunii cadabtuhu ayuu xadiiu qudsi ku haa marka waxaa weeyaan alcizu izaaruhu cizu waxaa weeyaan iyo weynidu waa izaarkiisa kibriyaaguna waa ridaaga marka izaarkana marada xagga hoose laga xidha ayaa la yidhaahdaa ridaagana maxaa la yidhahdaa xagga sare marka waxaa sarraysa buu leeyahay waxaa le kibriyaaga ayaa weyn xadiidku fii saxiix muslim ayaa ku sugan yahay walihaada kaana shicaaru الصalaati wاlأdaani wاlأcyaadi huwa الtakbiira walihaada saa liajliga buu yidhi kaana shicaaru salaa salaada shicaarkeeda iyo calaamadeeda tilmaanteedu iyo waladaani adaanka shicaarkiisu iyo walacyaadi ciidaaba huwa takbiir ayuu ahaaday oo kibaarashada takbiirta weynaynta ah la weynaynayo kibriyaagiisa ah oo le ka socotaaye ayay tahay oo markaa salaada laga hadlayo taxriimuhaa atakbiir wa taxliiluhaa altasliim marka shicaarkiibuu ahaa salaada shicaarkeedii wey kibaarashadu eh, marka laga hadlayo adaanka waa allahu akbar allahu akbar waa adaankii marka laga hadlayo ciideynka iyo waa takbiirtii waxaa la qaadayaa allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila اllah allahu akbar walilaahi alxamd marka waa shicaarkii eh, cibaadaadkaas oo dhan wa kaana mustaxaban fi اlamkinati اlcaaliya wa kaana wuxuu ahaaday mustaxaban mid la jeclaystay ayuu ahaaday fi اlamkinati alcaaliya yani kibaarashadu meelaha sarsare oo marka meel sare la fuulayo waxaa weeyaan waxaa lala imanayaa allahu akbar iyo takbiirta kaالsafa wاlmarwa oo fii xadiid jaabir fii saxiix muslim oo xajka ka hadlayey ayaa rasuulku ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka buurta safa kor loogu baxayo iyo marka marwo la fuurayaba waa la kibaaraya takbiirtii baa lala imanaya waidaa cala linsaanu insaanku hadduu ka kor noqdo sharafan yani meel sare yana waxaa weeyaan markaana wuu kibaaranayaa waxaa weya xadiidkeedu imaam tirmidi ayaa wariyey ibnu maaja min xadiidi abu hurayra oo sanadkiisu xasan yahay meel sare hataa haddii uun diyaaradaad la socoto kor marka usi kacdaba allaahu akbar allaahu akbar baa la odhanaya macanaheeduna waxa wey allah baa wuxuu dhukodiyaa haddii la socdo qamara sanaaciga cirka sare u baxaya allahu akbar allah baa ka weyn maa kor loo baxay waxaa wey ilah baa ka weyn waxaasoo dhan subxaana wa tacaala aw rakiba daabatan daaba hadduu fuulo iyana waxaa weeyaan waa meelaha la sunneeyey in lala yimaado takbiirta oo kibaarsa allah akbar la yidhaahdo wajacal lakum min alfulki walancaami maa tarkabuuna litastawuu calaa duhuurihi uma tadkuruu nicmata rabbikum ida stawaytum calayh وتقول سبحاaن الذي سخر لنا هذا وما كuنa لh مqرiن iyo ونحو ذaلiكa w la mida wa bihi yudfau lxariiqu wain caduma wa bihi yani takbiirta ayaa yudfau lxariiqu lagu baktiyaa gubashada wain caduma haba weynaade oo xadiidku ibn cadi baa weriye xadidka cabdillahi bn camr bn caas lakin waa daciif laakiin waxay leeyihin aimadu waa mujarab haddii dab qabsada meel oo takbiirta lagu qaado allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa baktiyaya dabkaas tajrubaa loo haya kule waa mujarab xadiiskii daciif ba ahaadee wa cinda aladaani marka la adimayana yahrubu shaydaanu shaydaanka ayaa cararaya oo xadiidkii sunaa oo xadiidkii bukhaari ku sugnaa min xadiidi abi hurayra oo rasuulku yidhi idaa nuudiya lisalaati adbara shaydaanu haddii salaadda loogu dhawaaqo oo la adimo shaydaanku waa jeestaa walahu duraadun isagoo xagga dambe wax ka sii daynaya xataa laa yasmaca taadiina si aanu u maql wax la yihahdo aadaanka faidaa qada nidaau aqbala marka uu dhammaado aadaanku waa soo jeestaa xataa idaa hawaba bisalaati markuu qiimo qofkii muaadinka ahaa bisalaati adbara waa jeestaa xataa idaa qada tawiiba aqbala xataa yaktura bayna wa nafsihi yaquulu udkur kada udkur kada lima lam yakun yadkuru taasuu xusuusinaya shayطaanku leeyahy waha usuuso waha usuuso waha usuuso wa qaala alla wuxu uhi waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkuluuna jahannama daakhiriin rabbigiin wuxuu yidhi idcuunii barya astajib lakum waa ajiibaya ina aladiina yastakbiruuna kuwa iskibrinaya can cibaadatii cibaadada iska kibrinaya oo markaa dee kibirka ilaahay baa iskale macala shaahidku waa halkaa kibirka allah baa iskale iyo weynida markaa kuwa cibaadada iska kibrinaya sayadkhuluuna jahannama ayay gelayaan daakhiliina xaalayiin kuwa dulaysan wa kullu man istakbara can cibaadati اllaahi laa budda an yucbada an yacbuda gayrahu wayudila lahu faina alinsaana xasaasu yataxaraku biاliraadati waqad habata fi الصaxiixi can الnabiyi salى اllahu alيه waslm annahu qaala asdaqu asmaa'i xaariثu wahamaam wa kullu man mid kulligii istakbara iskibriya can cibaadat illahi ilaahay cibaadadiisa iska kibriya oo iska weynaysiiya laabudda an yacbuda hayrahu waxaa loo urtilayaa inuu caabudo alla kayrkii caabudo ow yudilla lahu uu dulloobo maxaa yeeley fa ina alinsaana qofka bani aadamka ahi xasaasun waa qof dareen badan oo yataxaraku biliraada waxaa ku dhaqdhaqaaqaya ku soconaya waa doonis waqad habata fi saxiixi waxaa ku sugnaaday can inabiyi sala allahu alay slam annahu qaala asdaqu lasmaa'i asmaada waxaa ugu run badan xaariun wa hammaan marka halkan wuxuu ka warramayaa raba inuu kuu sheego dee horta kibirka iyo weynida allah baa iskale waa sifaadkiisa qofkii marka haddii uu ka tago ilaahay subxaanah wa tacaala weynida uu weynaynayo oo uu siinaya sifatul kibriyaa uu alla siinaya haddii uu ka tago oo cibaadadiisa uu ka jeesto waxaa khasab ah inuu maxaanku dhaha cid kale weynaynayo ama dhagax buu weynaynaya ama maal buu weynaya inoo sheegi doono oo dulinimo iyo isu dhuudhig iyo kadabarid iyo uu ku jiraya waayo bani aadamka dabcigiisuu ilaahay ku abuuray waa qof dareen badan oo intaa dhaqdhaqaaqaya saas darteed baa wuxuu yidhi xaarif iyo hammaam labadaa magac waxay yihiin labada ugu run badan falxaariu alkaasib alfaacil xaariku waxaa weeyaan ka wax kasbanaya ka falka badan wax qabanaya oo intaa qofku waxbuu ka shaqaynaya beer buu ka shaqaynaya camal buu ka shaqaynaya waa shaqu ku jira waa hamaam oo waxaa weeyaan intaa hami baa qalbigiisa ku jira waxbaa kusoo dhacaya oo intaa wuxuu ku fekeraya qof iska fadhiya ma jiro waxbaa qalbigaga intaa ku socda waxbaa kuu socda hamaam waa facaalu min alhami oo facaal de waa min siiq اlmubaalaga bay ka mid ahay yaani waa hami badane facaalu aw mafcaalu aw facuul muxuu yidhi ya fii karatin can faacilin badiilu marka waa amilatu mubaalaga oo waxa weeye markaa had iyo gooraale qofku waa hami badane bani aadamku walhamu awalu اliraadati iraadada iyo doonaysa meesha u horaysa wey falinsaahu lahu iraadatun buu leeyahay daa'iman yacnii iraada doonis joogtaa buu leeyahay wa kullu iraadatin doonis dhammaanteedna laa budda laha waxaa loo hurtilaayahay min muraadin muraad iyo dan tantahi ilahay ku dhammaanayso oo qofkan waxbuu doonayaa iraadadiisaasi meel bay ku wajahanta waxbuu jecel yahay waxbuu rabaa doonistaas meel bay ku dhammaanaysa falaa budda likulli cabdin waxaa qasaba addoon walba min muraadin doonis inuu leeyahay taasoo maxbuubin la jecel yahay oo uu rabo huwa isagu muntaha xubihi wa iraadati jacaylkiisu meeshuu ku dhammaanayey waxa uu aad u raba ah waxa uu doonis ku dhammaanaysa ah oo taa macna ujeeda waxa weeyaan waaba ku abuuraya qofka bani aadamka dabci muxuu ku abuuran yahay inuu wax doonayo inuu wax jecel yahay marka laba unbaa qofka qofkii bani adamka laba unbay kala noqonaya ama inuu ilaahay jecel yahay oo diintiisa jecel yahay oo awliyadiisa jecel yahay oo khadkaa ku socdo iyo inuu maxay yahay waa kala jecel yahay wixii jacaylka cibaadadaha iyo maxaan ku doonista cibaadadaha inuu jeclaanayo waxaan ilaahay ahayn oo uu doonayo oo nihaayadiisu ay ku dhammaanayso ama maal ama jaah ama dumar ama sanam ama dhagax taasula inuu kuu sheego oo mar walba qofkani waa xaariu wahmaan la soco marka muxuu ka shaqaynaya muxuu ku haminaya muxuu ku fakeraya taasuu ka warramaya sheekhu meel fofog buu kala hadlay la soco wuxuu yidhi faman lam yakun illaahu macbuuda qofkaanu alla ahayn macbuudkuu caabudayo alla aanu ahayn macbuudkiisa uu caabudayo wa muntaha xubbihi jacaylkiisu meesha ku dhammaanaya aanu ahayn iyo wa iraadatihi bal iska dhaaf ahaadee ahaadeen iska kibriya can daalika arrimaha iska kibriya oo cibaadadiisa iska weyneeya oo jeclaan allah u jeclaada iska weyneeya oo doonis allah u doona iska weyneynaya falaa budda an yakuuna lahu muraadu maxbuub waxaa khasbaynu maxay leeyahay doonis wuxuu doonayo iyo wuxuu jecel yahay kaasoo yastacbiduhu yani maxaanku dhahdaa uu markaa addoon u yahay wayastadiluhu oo u dulloobayo kaasoo ah hayr la hayri macnaha waxa weyaan maxbuub ee uu u duloobayo oo markaa adoonsanaya isaga oo u duloobayo oo isu dhudhigayo oo ilaahay kayrkii ah saa noqonaya fayakuun muxuu ahanaya cabdan daliilan addoon dulaysan buu ahaanayaa lidalika almuraadi almaxbuub waxa uu doonaya u jecel yahay uu dul u noqonaya intaa ma fahamteen macnaha wuxuu u socdaa inuu ku yidhaahdo qof kastoo iska kibriya cibaadada ilaahay qof kasta oo addoon inuu ilaahay u yahay ka leexda oo jacaylka alle cibaadadiisa daacadiisa wixii laga rabay oo dhan ka jeesta waxaa khasab ah arrintii way jiraysaa oo ciduu jecelyay baa jiraysa oo ciduu weynaynay baa jiraysa oo ciduu isu dullaynay baa jiraysa oo ciduu addoonayay baa jiraysa waa garata sooma marka wax meel dhacayaa ma jiro waa ama waxaa tahay cabdun lilaahi ama cabdun lishaytaan ama addoon ilaah baad tahay ama addoon shaydaan baad tahay walidaalika wuxuu yidhi harabuu harabuu min alriq allatii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi washayaan ibnqayim ya maxay ka carareen harabuu biriqi alladii khuliquu lahu yacni addoonnimadii loo abuuray addoon u ahayn bay ka carareen fabuluu biriqi nafsi washayaan markaase waxay ku imtiaan imtixaan ku noqdeen oo lagu beleeyey inay naftooda iyo shayaan addoon u noqdaan marka haddii aad rabbi addoon u noqon weyday addoon u tahay shayaan baad addoon tahay manuaa saas wuxu markaa wuu kusi faahfaahiyey adoo inta hadalkaa duuduubka ah ku faahfaahinaya adoo fa cabdan daylan buu ahaanaya lidalika almuraadi almaxbuub ima almaalu marka waa kan waxa markaa uu jecel yahay ee u duloobayo wa ima almaalu waa maalki wa ima aljaahu ama waa jaah wa ima asuwaru ama waa suurada iyo muuqaal waimaa maa yatakhidu wuxuu ka yeelanayba weeyaan ilaahan yani wax la caabudo oo min duunilahi laskoodii la caabudo wadalika ashamsi waa qoraxdii waalqamari dayixi waalkawaakibi xidigihi walawhaani eeasnaammaa awhaantii asnaamtii wa alambiyaai wasaalixiin dadka ambiyada ee saalixiinta xabaalowdii aw min almalaa'ikati ama waa malaa'igti iyo walambiyaai aladiina kuwaasoo yatakhiduhum uu ka yeelanayo arbaaban rabbiyaal uu ka yeelanayo aw gayri daalika ama taa kayrkeed oo mimaa kii ka mida cubida la caabudo min duuni ilahi alla sukada hadalkaa wuxuu ku leeyay markaa wuu kuusii faahfaahiyey oo wuxuu leeyahay qofkaasi haddii uu rabbi ee weynayntiisa iyo cibaadadiisa u ka leexdo wuxuu addoon u noqonayaa uu jecelaya maalkii markaa waynu soo marray taciisa cabdu dirham taciisa cabdu diinaar taciisa cabdulqamiisa eh, taciisa cabdulqadiifa marka waa addoonkii shilinka addoonkii dirhamka lacag unbu aaminsan yahy waa in halkaa aniga igusoo shub kharas unbu aaminsan yahy diin de waa gaalada doolarka ilah waa soo mogid gaalada markaad wareystan eh, kuwan yurubta sheeganay hadde kiristaanka ahaan jiray anu taasaan aqaana uri doolar waa saas maaqaan taas ilahaygu waa taas ku oranay adamada qaarkood kaa umaan aminsana wa kala maaqaan taasaan aaminsana marka waxaa weeye addoon buu u noqonaya qofku maalka ama addoon buu wuxuu noqonaya jaaha iyo madaxtinimo iyo wax raadin iyo wax hadda dee durbaanada dhacayo waa lasjafayo hadda ina waalay nafti iyo maal iyo xoolo ya iyo kayro iyo inxiraaf oo dhan iyo naf iyo maal lagu bixinaya waa in la helo maxay jeer la helo lagu soo baxo jeer la helo waxaa la isku maandhaafsan yahay ummaddu isku dhammaatay waa inuu soo baxo aniga halkaa markaa madaxa ruxo ila aniga markaa ama meel ka madaxweyneha ama ka waxana wasiir ama satara waa bani aadamka waa waa meel buu qofku wajahan yahay somalia madaxtinimo lama diidana oo in la xukumo oo la hogaamiye lama diidana laakiin baashu hadday dhaafto xadkeedii iyo waddadii sidii lagu raadin lahaa ee meel baas laga doono addoon baad jiha u noqonaysa madaxtinimo suwar waa naag buu jecel suwarku waa waa cishqigii iyo jacaylkii waxyaabaha noocaasoo naag buu intuu ka daba dhacay buuyaduu aaminsan yahay markaa dee waa kii laga sheegayey cilmodhermiaha waa u dhintay baa la nafti waa uga baxday naftaa kawga tiriba hadday baashu gaadhay aad naag u dhimato ya waana ayaan waa sheegaya mid isdilay oo layihi naagtii arooskii waxbaa yar farxumaaday oo halka aniga waxbay diidado kawgaba isdilay baa waa inxiraaf khatiira ah. wax loo dhimanaya maysa antid naf nafta loo bixinayo ila nafta ilahay dartii jihaad baa loo bixo loo dhinto naag in loo dhinto bal ka warran diidnimo kow inaad garanaysa suwar wey waa taas wa ima suwaru baan sucaadu baqan waay wuxuu yidhi marka waxaa ka mid ah oo kale ama wuxuu ka yeelanayaaba dee kuwa asnaamta caabudaya oo ilahay iskoodi qoraxdii iyo dayixii iyo xidigihii iyo qabuuraha saalixiinta qaar baa ku dhegan oo aaminsan oo akiifna ayaa qawtmed iyo jilaanina maanta u dhahaya oo jilaani oo addoon saalixoo ah, nin sheekoo baqdaadiya buu reer baqdaad ahaa qaar baa darajatu uluhiya gaadhsiiyey ya oo waxay ka qoriyaan iyo kitaabka la yidhaahdo muxuu ahaa fuyuudaat rabbaniya ama loo yaqaano ay yidha yidhahdaan wax qoray la garan maayo kul cabdiqaadir aanu qorin baa agta waayo dee wa amri amrullaahi in qultu kun yakun muaa suni sheekh odhan kara amarka waaba amarki ilaah kun haddaan idhaahdo wuu ahaanaya maxaa la odhan karaa wa kuntu maca ibraahiima xiina mulqan binaarihi wamaa baradat niiraanu ila bidacwati ilahina wuxu qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim kala rumaysanaya ilahay baa annaga baktinaysan wuxuu leeyahy anaa baa ushka degdaya somalia waa khatar wey marka arrimaha noocaasoo khataroo dee ilaahay khayrkii wax in la cibaado laga dhigto oo la weyneeyo oo jacayl iyo maxaba iyo hayalkaa la gaadhsiiyo waa khatar marka wuxuu yihi waidaa markaa waidaa kaana cabdan hadduu yahay buu yidhi addoon ligayr illaahi ilaahay kayrkii waxaa la hadduu addoon u ahaado kaana wuxuu laabudda mushrika waxaa loo hurtilaya inu mushrik noqdo mar hadduu ilaahay kayrkii ilaahay kayrkii hadduu addoon noqday laabudda waa inu dee mushrik yahay ilahay kayrkii markuu addoon noqday wa kullu mustakbirin mid kastoo iskibriyaa fa huwa mushrikun kibirku markaa dee kibir macsiya iyo kibir shirkiya baa jiraya oo kibirku haddii waxoogaa isyar weynweyneynayo maaha mogtahay wuxuu yidhaha xadiidku kibirku waxaa weeye gamdu الnaas ya baطr اxaqi wa gamdu الnaas kibirka maa qaar ba wa yaqan ninku dhar fiican soo xidho soomaalidu ibirka ma yaqaaniin kibirka waxay haystaan dhar fiican haddaad soo xidhata iyo kaa fiican haddaad soo xidhata dhaxu waad kibirtay qaar ku odhanaya kibirku saa ma hadde kaa kibir lama yidhaahdo ee kibirku waa in xaqaa iska weynayso marka haddii wuxuun qofka wax diinta uu yar maaragtay salsaluugaya ay ka muuqato oo ama jahli wax uga dhacaya ama si wax ka yihiin oo aqoondara ay ka hayso qofkaa markaa dee lama gaalaysiin karo lakin waxaa la odhan karaa macasi weyn buu ku jiraa oo kabiira'a buu ku jiraa macasi kabiira'a buu ku jiraa haddiise uu markaa yahay eh, de ka warramayo oo eh, heer ay gaadho qofku markaa ilaahay diintiisa iska weyneynayo oo wax kale aaminsan yahay marka waxay noqonaysaa dee cibaada likayr ilah bay noqonaysaa marka wuxu uhi kullu mustakbir mid kastoo iskibriya eh, fa huwa mushrikun walihaada saa darteed buu uhi kaana fircawn wuxuu ahaa min acdami alkhalqi istikbaaran yacni uunka ka u weyn buu ahaa iskibrin xaggeed can cibaadati ilah la iska kibriyo fircoon dee waa ninkii kibirka meeshuu weynaa galay oo muxuu yidhi ana anaa rabbukum اlaclaa oo muxuu yidhi oo kale maa calimtu lakum ilaahin hayri markaa dee kibirkiisu wax saaran maahayn markaa nin kibrey buu ahaa ninkaa sheegtay haddana wuxuu ahaa wuxuu uhi wa mushrikan buu ahaa mushrik buu isaga u dhinsiyo dee qur-aanku waa sheegay inuu wayadaraka wa aaliyataka isaga udhinsiy inu ilaah lahaa moogtahay oo waa caabudaya qaar qoraxdu caabudi jiray qaar waxay ugu sheegaan saqulus mushrik bu ahaa ilahay qayrkiina ilahina wuu garanayay qaala tacaala walaqad arsalnaa muusaa biaayaatina wasulطaanin mubiin ilaa fircawna wahaamaana waqaaruuna faqaaluu saaxirun kadaab wallahi baan ku dhaartay qad arsalnaa waan diray muusa nabiy llaahi muuse biaayaatinaa baan lan diray wasulطaanin mubiin ilaa fircawna baan u diray iyo wahaamaana iyo waqaaruun faqaaluu waxay idhaahdeen saaxirun kadaab huwa muuse waa saaxirun kadaab waa saaxir beenawaas ah markaa risaaladii muusena way beeniyeen fircoon iyo haamaan iyo raggaasi waxayna ku sifeeyeen inuu yahay saaxir waxay ku sifeeyeen inuu kadaab yahy waxaas o dhan maay noqon kibridee maxaa u kalifaya arrimahaas oo dhan waa kibir iyo isla weyni uu xaqa ay xaqa iska weynaynayaan oo allahna wuxuu qirayaa oo muujinayaa ninka la yidhaahdo fircoon inuu si dhaba u garanay ilaahay subxaana wa tacaala weliba muuse xaqnimadiisa inuu garanayo laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu الsamaawaati waalardi basaa'ira nabiy llahi baa de soo nabig ilahay soo diray oo wallahi baan ku dhaartay qad calimta waad ogaatay fircoono maa anzala haaulaa ilaa rabu الsamaawaat waxyiga inaanu soo dejin iyo aayaadkan samaawaadka rabbiga iska laha mooyaane taas maxay kutusinaysaa nebigu waa xoogaalde nebigu waa xoogaal wuxuu ka warramayo oo uu ku dhaaranayo oo cilmi uu isu tiiriyey waxa weeye inuu og yahay markaa fircoon waa xoogaa rasmiya muuse fircoon waa ka warhaya nabiyulahi muuse marka kibir baa waaa diiday oo keenaya arrintaas waayo wuxuu yihi qaala muusa muuse wuxuu yhi nabiyulahi muuse alayh slam innii cudtu birabbii wa rabbikum waxaan magan galay rabbiga iyo rabbigiin min kulli mutakabirin mid kastoo iskibriya baan ka magan galay oo kaasoo laa yuuminu biyawmin xisaab aan rumayna halkaa maxalushaahidku waa kul mutakabir oo markaa dee kibirku oo cibaadada la iska kibriyo inay gaalnimo tahay buu u deliishanay arrimahan o dhan oo shirkigu meeluu ka yimaado kibirka ka mid a eh, kadalika yadbacu اllahu calaa kulli qalbin mutakabirin jabbaar saasoo kaleba yadbac اllahu alla u daboolo calaa kulli qalbin qalbi ku dhig dhammaanteed qalbigaasoo mutakabirin yani mid iskibriya qalbigiis oo jabbaara marka kibirku waa waxyaabaha eh, markaa diinta lagaga fogaanayo oo ay noqonayso ilaahay sifa uu iska leeyahay ah ciddii qabsataana marka ay noqonayso cid gaaloobaysa qaala tacaala wa qaaruuna wa fircawna wa haamaana walaqad jaaahum muusa bilbayinaati fastakbaruu halka macala shahid fastakbaruu fi lardi wamaa kaanuu saabiqiin yani waxaa u timi rususheedii jaahum waxaa u yimi nimankii reer bani israiil raggaas muusa bilbayinaati buu la yimi fastakbaruu waa iskibriyeen fi lardi korkiisa iskibriyeen wamaa kaanuu may aanin saabiqiina kuwa naga dheer oo naga fakanaya ina fircawna calaa fi lardi wajacala alaa shica ina fircawna fircoon calaa waa iskibriyey fi ardulka korkiisa wa wuxuu yeelay ahlahaa ehelkeedina shiyacan yacni kooxa iyo ka dhigay uu qaybqaybiyey kuwaasoo yastadcifu uu daciifsanayo oo baaba'sanaya daa'ifatan koox kooxdaasoo minima ka mid yudabixuu gowracaya abnaa'ahum wiilashooda wayastaxyii nisaahum dumarkoodana u baaqi yeelay marka calaa fi lardi dhulka korkiisa u isku kibriyey oo madax taagay oo yidhahdaa rabkum lacla wamaa calimtu lakum ilaahin ayri waxaasoo dhan marka waa kibirka inuu yahay waxyaabaha dee ilaahay subxaana wa tacaala laga gaaloobayo ay noqonayso sifaadka ilahay u gaar leeyahay wa qaala tacaala wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin ayaddana waxay qiraysaa fircoon naftiisu inuu ilaahay garanayay wajaxaduu way diideen bihaa aayaadkii bay diideen wastayqanathaa walxaal qad istayqanathaa aayaadka ay yaqiisatay anfusum nafooda yaqiisatay ulman waculuwan ulmanka faacilka jaxadu aad ka xaalanaysaa ulman aalimiina xaalay yihiin kuwa ulmi al yay diideen aayaadka waculuwan kuwa iskibrinaya xaalay yihiin bay diideen somaaragti fandur balday kayfa kaana sayhaata caqabatu mufsidiin marka wastayqanathaa anfusuhum yani way yaqiinsatay naftoodu iyagoo diidan waa kale laakiin naftoodu dhab ahaan biqaraarati anfusihim ayay ka garanayaan ilaahay aayaadkan inay xagga rabbi ka yimaadeen waa fahamta soma marka fircoon waa dafiraad hadda xitaa kuwa shuuciinta yidhahdaan ku yidhahda mogtahay annagu ilaah ma aaminsanin waa jira mogtahay reer galbeedka ruushka iyo chiniiska iyo eh, duwalka yidhahdaan eh, shuuciyada waxay yidhahdaan eh, dabeecada wax abuurtadood ilaah ma jiro waa iska khuraafad waxaas xaqiiqada dhabta markaad eegto ilahay way rumaysan yihin way garanayaan ee waxaa weeyaanuun ruushka af ruushkooda kuwa ruushka noo dhigi jira habar ruushka noo dhigi jirtay luqadooday ka mid tahay kelimaddani booq bay allah u yaqaanin markaasaan kula dooday oo eraygani luqadaada ku jira sidee buu ma eray aan macno lahayn baa luqo lagu hadla ka mid ah maaa see kudhici kartaa ilah ma jira waa leeyihi halkana uu ku yaallaa isaguu ku yaalla ma luqadiinni ka mid a ah. adugu ilma maleede haa oo goormaa ilmaha magaca loo bixiyey dee markaan hesheen baa loo baashay oo ilmahan dhaala miyaa magac loo bixiya lama jire wixii jiraa magac leh dood dheer baan lo galay habarta marka dib waxay ku jawaabtay afishaarada ba waxay ku leedahay eh, dadkii hore ee ruushkii hore aan waxba aqoonin waxay iska aaminsanaayeen kuwa hore ku dhaamay kuwa hore kuwa hore ku dhaamay waayo wuxuu yidhi marka wamilu haada fi qur'aani kaiir milu haada kaloo kale aayaadkan wixii la mid ah fi qur'aani ka mid ah kaiir way fara badan yihin yani aayaadkan oo kale qur-aanka way ku badan yihiin oo siyaaqa noocaasa ku imanaya oo kibirka iyo isla weynada iyo diidmada oo jawaabirada marka laga warramayo meelo badan baad ku arkaysa wuxuu yidhi waqad wasafa fircawna fircoon wuxuu alla ku sifeeyey bishirki buu ku sifeeeyey inuu udhiisu shirki ku dhacdo oo uu ilaahay kayrkii caabudayay fii qowlihi waqaal malow min qowmi fircawn atadaru muusaa wa qowmahu liyufsiduu fi lardi wayadaraka waaaliyatag malay eh, raggii maaragtay madaxda ahaa madaxyaweyntii waxay idhaahdeen oo min qowmi fircawni ka mid ahaa atadaru muusaa muuse miyaad ka tegaysaa wa qowmahu tolkiina miyaad ka tegaysaa liyufsiduu inay fasahaadiyaan dartood miyaad uga tegaysaa fi lardi dhulka ay iyo wayadaalika inay kaa tagaan iyo ahliya ilahay aday ka tagaan oo ilahyada aadan kaa tagaan ilahay waxad caabudayso waj kaloo tafsirna waa jiraan manaa iska dhow maynu qabanayna macnaha in adigana lagaa tago cidla lagaga dhaga ninkaga boqorka ahaa ee ilaahay aadan laga tago aad caabudaysa ila qoomka ilaahayadiisa caabudayeen marka in dadki lagaala fuqo lagaa kaxaysto oo cidla adig ilaahyaada lagaga tago waxaas may suura macnahaas bay marka dee allah kaga warramaya subxaana wa tacaala inuu isaga qudhiisu mushrik ahaa oo ilaahay cid aan haynuu caabuday waadalika waaliyataka bal istiqraau yadullu istiqraagu istiqraaga maxaa la yihahda istiqraaga ay garanaya ya ah, tatabu adilada raacraa marka waa daliilka istiqraaga usulada ku barateen hal daliil waa kaga badanya marka adiladana raaraaco raaraaca raaraaiyo adilada soo soo urtay waaa ka soo baxay istiqraalha marka istiqraagu iyo tatabuci raaraacu yadullu wuxuu tusinayaa calaa annahu kullamaa kaana arajulu mar kastoo ninku uu yahay acdama eh, mid weyn istikbaaran xagga maaragtay isla weynida eh, can cibaadat illaahi cibaadad illahi iska kibriyo eh, ay weyntahay agtiisa kaana acdama ishraakan billah wuxuu ahaanayaa ka u shirka weyn dadka markaad dib u eegto mar kasta oo qofku kibirku uu ku wen yahay oo ilaahay cibaadadiisa iska kibrinayo markaasaa uu yahay kawu shirki weyn dadkana taasna waa markaa waa qaacido uu dhigay sheekhu uu markaa dilada egeegay lanna kulama istakbara maxaa yeele kulama istakbara markastoo iskibriyo can cibaadat illahi cibaadada alle iska kibriyo isdaada faqran wa xaajatan ila muraadi almaxbuub waxaa ziyaadaya baahidiisa wuxuu u wuxuu jeclaa iyo wuxuu doonayey alladii kaasoo huwa maqsuudu qalbihi qalbigiisu wuxuu doonaya ah bilqasdi اlawali qasadkii hore fayakuunu wuxuu aanaya mushrikan buu aanayaa bima stacbadahu min daalika wuxuu markaa addoonka u noqday oo kaa ka mid ah macnaa waxuu ujeedaa qalbigani mar kasta watayn hore u sheegnado qalbigani meel buu u socdaa qalbigu waxbuu jeclaanay wuxuu jeclaaduu rabaa waxbuu doonayaa wuxuu doonayaa ilahay u talagalayna muxuu yahay waa diinta rabbigii inuu jeclaado oo kitaabka iyo sunnaha jeclaado oo halkaa maro haddii uu taa ka leexdo qalbigii waxbuu rabaa waxaa markaa jeclaaday isagu ee aan ahayn alle ayuu marka ka daba dhacaya addoonu noqonaya caabudayad sma markaa shirkigiisu waa sii weynaanaya markuu iska kibriyey ee ka leexday oo qalbigiina maxay rabo muxuu doonaya wab wuxuu jecliya buu rabaa marka waxbuu jeclaanaya maal buu jeclaanaya jah buu jeclaanaya waxanu da inkastoo shekeyn u jeclaanaya markaas wuxuu noqonayaa addoon waxa uu jeclaaybu addoon u noqonaya halkaasaa waxaa ka soo baxaya shirkigiisu markaa yusiifu kaade shirkigiisu weya walan yastagniya alqalbu can jamiici اlmakhluuqaat qalbigu ka deeqtoomi maayo oo ka maarmi maayo makhluuqaadka ilaahay abuuray dhammaantood ilaa bian yakuuna allah huwa mawlaah inuu rabbigii mawlihiisa noqdo mooyaane alladii alihi laa yacbudu ilaa iyaahu isaga mooye cid kale aanu caabudaynin walaa yastaciinu aanu kaalmaysanaynin ilaa bihi isaga mooyaane walaa yatawakal aanu tala saaranaynin ilaa caleyh isaga korkiisa mooyaane walaa yafraxu aanu farxaynin ilaa bimaa yuxibu wuxuu alla jecel yahay mooyaane wax kale aanu ku farxaynin oo wayardaahu uu alla ka raalli yahay walaa yakrahu aanu nacaynin ilaa maa yubqiduhu rabbu rabbu wuxuu nacayo wayakrahu uu karaahiyaysanayo diidayo mooyaane walaa yuwaali aanu xigtaysanaynin ilaa man waalaahu allah cidda alla subxaanaه wa tacala xigto ka yeesha mooyaane walaa yucaadi aanu colaadinaynin ilaa man caadaahu اllaahu cidda alla subxaanaه wa tacala u colaadiyey mooyaane walaa yuxibbu aanu jeclaanaynin ila lilaahi yacni alla mooyaane cidka aanu jeclaanaynin walaa yubgudu aanu nacaynin shayan shay aanu nacaynin ilaa lilaahi ilaahay darti mooyaane wax kale aanu nacaynin walaa yuطci aanu siinaynin ilaa lilaahi alla darti mooyaane wax kale aanu waxu bixinaynin walaa yamnacu aanu diidaynin ilaa lilaahi alla darti mooyaane wax kale aan u diidaynin fakulamaa qawiya ikhlaasu xubbi markastuu xoogoobo ikhlaaska uu ilaahay dartii wuxu samaynayo iyo wadiinihi diinihi lilaahi alla dartii uu maaragtay diinta ilahay dartii u jecel yahay kamulat cubuudiyatuhu cubuudiyadiisu markaasay kaamil noqonaysaa iyo wastiqnaa'u kamaarankiisa canilmakhluuqaat uu ka maarmana markaasay kaamil noqonaysa wabikamaali cubuudiyatihi lilah dhammaystiranka cibaadada rabbiguu caabudaya ay dhammaystiranto takmuru waxaa ku kaamil noqonaya tabri'atu ka bari noqoshadiisa min alkibri kibiruu ka bari noqdo iyo wa shirku ka bari noqdo hadalkani waa hadal culus oo muhim ah yaa iikaada gorta iska ugen degdeg agta udhig inta hore isla jaan wuxuu rabaa inuu kuu sheego ku idhaahdo ee qofkani makhluuqa goormo makhluuqa maarbi karaa sidaadaba goormaad ka maarin kartaa makhluuq makhluuq ilaahay abuure bani aadamka ah goormaad ka maarmi kartaa waa marka tilmaamaa lagaa helo oo waa markaa qofku rabbi subxaanahu wa tacaala uu mawlihiis ka dhigto isaga keligii buu caabudaya isagu kaalmaysanaya waataynu soo marray iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin intaasuu haystaa oo ilaahay buu subxaanahu watacaala tacaala caabudayaa isaguna kaalmaysanaya smaart isagu tala saaranaya wuxuu ilaahay jecel yahay buu jecel yahay waxa ilaahay raalli ka yahay buu raalli ka yahay waxa ilaahay nacaya buu isagu necab yahay waxa ilaahay jecel yahay buu isagu jecel yahay wuxuu nacaya ilaahay darti wuxuu u jeclaanaya ilaahay darti cidduu colaadin ilahay darti u coday qabyaalad ma jirto meesha ila ummaddane hadda ilahay dartina waxma jeclaato waa naadir dad wax jecla ilahay darti waa jira laakiin wax la yidhahdo sanam qabiil la yidhaahdo sanam qabiil la yidhahdo qabiilka waa la caabudaa waxbayna ka warwareegi qabiilka waa la caabudaya sababtoo ah waa la jecel yahay waa loo dhimanayaa qorigaa loo qaadaya waa loo dagaalamaya qabyaaladda waa loo dhimanaya xoolibaa loo bixinaya waxa wey ninka agtiisa ma ogola lagu soo qaado yaani waxyaa badan khatar baa mugta qabilka kusuganay ninkan agtiisa reerka hadii laga yarmaago reerka haddii wax laga sheego waa dagaalamaya diinta haddii wax laga sheego dee khushigiisa diinsi u maagay maxaana kaa galfuranaya haddaad qof diinta caayaad la dagaal ku kiciso wa ku warade maxaa kaa qabsay adu aga dhigo aduu dee diintiisi buu caayay kushigiisi isaga u taalla isaga la ciqaabaya reerka haddii la taabto kaasas waa buufinaya waa soo reerka u boodbooday oo diinteen reerka ka fiican soo marka waxabay macnaha meesha ka socota qofkan ilaahay darti waa jeclaada ilaahay darti waa inuu ilaahay darti waa inuu marka arrimahaas markay yimaadaan waxaa xoogoobaya ikhlaaskiisa kulamaa qawiya ikhlaasu xubbihi lilah wa diinihi lilah wey macnaheedu mar kasta oo ikhlaaskiisa ilaahay uu jecel yahay uu xoogoobo iyo diinta uu maarata alla dartii ugu dhowaanayo oo diinta ku ilaahaysan ay xoogowdo maxaa meesha imanaya kamulat cubuudiyatu cibaadadiisa waa dhammaystirantay marka halkaa waxaa soo baxay markuu addoon ilaahay caabuday noqday wuxuu ka maarmay muxuu ka maarmay markaa wuu ka deeqtoomay ka deeqtoomay markaasaa meesha waaa baxaya shirkiga baxaya ilahay u kalsooy addoon ilahay buu noqonaya addoon ilaahay markaas wuxuu dareemaya allah baa u hilinaya oo ilahay u baryaa wax siinaya oo ilahay baa garabkiisa oo ilahay baa u nusraynaya falilaahi alcizatu walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin man kaana yuriidu alciza falilaahi alcizatu jamiican baa ilahi subxana wa taala sharafta iyo qiimaha ilahay agsaga helaya marka qiimahaagee sharaftay ku dhowdahay inaad addoon ilaahay noqoto sidaas waa saas sheeka markaa hadalkiisu hadal culus wey u baahan hadal af laga yidhahda maa waa hadal u baahan dadku ama daayarta ama dhallinyarta inay xaqiijiyaan in qalbigaaga rabbigaa ku weynaado awaamirtiisa nawaahida lagaa raba ad ka tagto aad ka xun tahay munkaraadka waxa agtaada ka dhacay munkar aad ka dhiidhiigayso aadan ogolayn aduguna aad naftaada toosiso markaasaad waxaad noqonaysaa addoon ilaahay aqbalayo addoon ilaahay ku xidhan addoonaan waxba waayin murigi ma jirto baahi looma baqayo carruur loo baqi maayo naf loo baqi maayo maal loo baqi maayo amni laga baqi maayo aakhira loo baqi maayo qof marka wuxuu noqon qof ilaahay subxaana watacala ku xidhan hadalkaa insha allahu dee idinkaa raajicin doona iska dul marayna wuxuu yihi washirku haalibun cala anasaara shirkigu wuxuu haalib u yahay nasaarada wاlkibru haalibun cala alyahuud kibirkuna wuxuu haalib u yahay yahuudda inkastoo dee labadaba ay jiraanoo yahuudduna ay eh, ay mushrikiin yihiin nasaaraduna ay maaragtay mutakabirin yihiin oo kibir iyo waxba ay leeyihiin laakiin mid walba tilmaanta aalibka u ah ayuu sheekhu noo sheegay qaala tacala alla wuxuu yidhi fi nasaara fii shari nasaara markuu hadlayey ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaah walmasiixa bna maryam wmaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxidan laa ilaaha ila huwa subxaanahu camaa yushrikuun ittakhaduu way yeesheen axbaarahum axbaartu waa jamcu xabrin oo culimmada ayaa loo jee culimmadoodii iyo waruhbaanahum kuwii cubaadooda ahaa cibaadada badnaa ee suufiyada iyo wax ahaa arbaan bay ka yeesheen rabbiyaal min duuniha ila sukadi wamasiixa bna maryam ciisiina maryama ahana isagana waxaa weeyaan rabbi bay ka yeesheen oo markii dee ay wixii xalaasha ahaa ay xarimeen wixii xaaraam ahaana ay xalaaleeyeen xadiidkii cadi bn xaatim dabeetana way ku raaceen fatilka cibaadatum iya waa kadii xadii ku marka wuxu uhi wamaa umiruu alxaal maa umiruu aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan ilahay caabuda macbuud kaasoo waaxidan oo keli laa ilaaha illaa huwa ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane subxaana waa nasaanihi camaa yushrikuuna oo shirki yeelaya marka halkaa waxaa uun dee laga wadaa nasaarada qaalibkoodu waa shirkiga oo axbaar iyo maxaa la yahdaa iyo culimo iyo wadaadadoodii iyo cubaaddoodii iyo nebigi ilaahay soo diray bay ilahay ku lamaaneeyeen wa qaala fi lyahuudi wuxuu yidhi afa kullamaa jaa'akum rasuulun yacni mar kastoo rasuul idiin yimaado bimaa shay idinla yimaado laa tahwa anfusukum naftiinnu aanay doonayn istakbartu waa iska fisaan kibr waa halkaa maxalla shaahidku fa fariiqan kadabtum yani kooxna waa beeniseen markaa rusushii ah wa fariiqan taktuuna koox kana waa laynaysaan oo dee dhaqankoodu caynkaasu inay laayaan qaarna ay laayaan qaarna ay maxaanku idhahdaa iska kibriyaan oo diidaan dhaqankooda eh wa qaala tacala alla wuxu uhi saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi اlardi bigayri اlxaq wain yarow kula aayatin laa yuuminuu biha wain yarow sabiila الrushdi laa ytakhiduuhu sabiila wain yarow sabiila اlgayi yatakhiduuhu sabiila saasrifu waan leexinaya can aayaatiya aladiina can aayaati baan ka leexinaya aladiina duulkii baan ka leexinaya yatakabaruna iskibrinaya fii ardiga korkiisa oo macnaha aayaddu waxay keenaysaa sababta qofku xaqa uga leexday lagaaga leexiyo waxaa ka mida kibirka halkaas macalishaaku maxanu saas u socdaa oo aayaadkayga ama kownigaba ha ahaadeen ama qur-aankaba ha ahaadeen wixii aayaadka ilaahay lagu garanayo way iska kibrinayaan waan ka leexinayaa kuwa iskibrinaya dhuga isku kibrinayan xaqdarra isku kibrinaya oo markaa sabab kibirku wuxuu sabab u noqday in quluubta laga leexiyo xaqayna fahamto oo jeesigaa qofku inuu ku tadabburo mar hadaad kibirsan tahay kibirkaa kaamil ah de ibliis baa dembigii hore ku dhacay muxuu aha kibir buu aha xasdi nooc kibira buu oo khalaqtanii eh, min naarin wa khalaqtahu min tiin anaa ka fiican buu marka anigana maxaad iga abuurtay dabbaad iga abuurtay anigana waxaad isagana ka abuurtay dhoobo ibnuqayim ba aad uga hadla wuxuu idhahdaa xitaa waa muqafaloo waa iyaas waa qiyaas eh, muqaabalat nas so amar baa la siiyado markaasaa waa sujuud markaasu wuxuu leeyahay qiyaas buu galay xitaa qiyaaskasuu waa qaldan yahay buu yihi oo marka laysoo eega dabka iyo iyo ciidda intaasoo wej bay ciiddu ka fiican tahay u dabka kataxaya de waxaan la sukobi karay eh, kitaabkiisa badaaci lfawaid ba ad uga hadlay meelo badan intaasoo faa'iido ayuu dabku dhulkule ciiddu leedahay iyo markaa eh, wasmar wain yarow hadday arkaan kulla aayatin laa yuuminu bihaa rumayn maayaan wain yarow sabiila rushdi hadday arkaan waddada xaq ee rusushu la timina waddada hanuunka laa yatakiduu sabiilan jid yeelan maayaan wain yarow sabiila habowga waddadiisa waddada maarata lagu ba'ay lagu lumay hadday arkaan yatakiduu sabiil ka yeerayaan oo sharciga ilaahay iyo diintiisii qaar badan baa inxiraafadoo shareecadii ilaahay inta ka tageen baa waxaa kala weyn ee qaanuunka iyo nidaamka iyo waxaa harcigeena dhaafsiisan baa agtooda ku weyn wuxuu hi itakadtum culuuma algarbi sharcan kaannama falaasifatu اlyunaani hum ambiyaaukum waxay ka yeesheen buu yidhi qarbiga culumtiisa bay sharci ka dhigteen buu yidhi ah, falaasifadii yunaan waa suqraad iyo aflaaton iyo aristotalis iyo iyo maaragtay buqraad iyo baladaas bay wa ka dhigteen ambiya ka dhigteen buu yidhi kuwaasi mabaadidoodii waxay wateen bay nebiye ka dhigteen buu yidhi ma wax waaqac iska oo qawaaniinta iyo andimada gaala laga helay baa la weyn agtooda marka kitaab iyo sunna loola yimaado waa kan markaas iska la noqonaya ah. walamaa kaana alkibru mustalzima lishirki washirku did lislaami wa huwa danbu aladi laa yakfiruhu llah qaala tacaala walamaa kaana markuu ahaaday bu alkibru kibirku mustalziman mid laasimsanaya oo yaani markaa dee daruura ay u tahay lishirki shirkiga shirki mid wa shirkuna ضid اlislaami islaamka soo horjeedkiisa uu yahay wa huwa kaasi addanbu aladii kii wayaan laa yakfiruhu اllahu qaala tacala alla wuxuu yidhi ila ma ogtahay kibirkani wuxuu laasimsanayaa shirki shirkiguna islaamka ka soo horjeeda shirkigana dee mid ilahay qur'ankiisa wuxuu ku leeyay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in loo sharikiyo lama dhaafo wayakfiru u dhaafaa maa duuna dalika wix intaa ka soo sokaya liman yashaa buu dhaafaa waman yushrik bilah qofka alla u shariik yeelaa faqad iftaraa waa abuuray iman dembi kaasoo cadiima wey labada aayadoo suurat الnisa qaala tacala alla wuxuu idhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik billahi qofka alla u shariik yeelaa faqad dalla waa lumay dalaalan baciidan baadinimo yani fog buu lumay oo markaa dee waxaan shirki ahayn oo dhan ilahay waa dhaaf lakin shirki ilahay ma dhaafo oo aayaddan iska hor iman maayaan yaa cibaadiya aladiina asrafuu calىa anfusihim laa taqnaطuu min raxmat اllah ina allaha yakfiru الdunuuba jamiica ise loo jamcinaya marka ilahyadda wxu in allaha yakfiru dunuuba jamiica dunuub oo dhan alla waa dhaafaa halkana waxaa la laa yakfir shirku waa dembigi ay cumuumka ayaddaas oo dee taa qudhi wa iska qaydan tahay waa toobadkeenkeeda maaratay wayakfuru maa duuna dalika laa taqnatu min raxmat ina laa yakfuru dunuba jamiican ilaahay dunuubtao dhan buu dhaafaa waa dunuubta laga toobad keeno dhaafaya wixii laga toobad keeno waa dhaafaya soo ma aragtid laga toobad keenin halkana waxaa laga hadlayla waxa le wayakfur maa duuna dalika liman yashaa buu qaydi cidduu doono oo dee waa kiilaa moogtahay waman yamut walam yatub فأمره مفوض لذي العطاء فإن شاء انتقم وإن شاء فإن شاء يعفو وإن شاء انتقم وإن شاء بيت الأبدية بيت ما يسمى غفر له ما أذكر عبد الله يسمى منظومة دي هي تاسع وسطى يا سفرين وهذا معناه هو ضاون waman yamut walam yatub qofka dhinta walam yatub aan toobadkeenin wuu dhintay kabaa'iru dunuub buu ku dhintay mana toobadkeenin amrkiisu muxuu noqonaya fa amruhu mufawadun lidilcaa allaha deeqda u saaxibka amalkiisa u ban yaalla hadduu fain shaa intaqam wain shaa yaaf hadduu doono wuu dhaafayaa oo isagoo hadduu qofku kabaa'ir isagoo ku jira dhinto ahlu sunnu waxay qabaan maalinta qiyaame qofkan isagoo kabaayatu ku dhacay baaba loo dhaafi karaa isagoon janna naar lasoo marin buu jannada gelaya fa yacfu wa intaqam haw doonana intiqaam buu ka samaynayaadoo dee naarta lagu soo jafaya lakin wuxuu ku dambayn doonaa jannada wa soo ma waaya marka halkan shirka lama dhaafo lakin wuxuu ka sokeeya maa duuna dalika waa liman yashaa cidudun kaana alambiyaau ambiyadu waxay ahaayeen jamiicum dhammaantood mabcuuiina kuwa lala soo diray bidiin islam diinta islaamka lala soo diray fahuwa diin اladii laa yaqbal اllahu gayruh fahuwa kaasina addiinu diinkii weeye aladii laa yaqbal اllahu gayrah waa diinka isaga mooyaane wax kale la aqbalayn laa min alawalina walaa min aakharin laga aqbali maayo kuwii hore kuwii dambeeye toona diinkaan laga aqbalayn waxaa weeye isaga mooye diinkaan laga aqbali maayo oo diintan aynu haysanaa waa islaam ilaa nabiy llaahi nuuxa u soo diray ka soo bilaabo islaam baa la yihahdaa oo rasulku odhan jiray naxnu macaashir alambiyaa awlaadu callaatin annaga iyo ambiyadu walaalo kala baha baan nahay walaalo kala baha ma fahatin awlaad callaat walaalo kala baha macnadu waxa weeyaan usuusha diintu waa isku mid tawxiidkan oo la wada nimi kelimatu laa ilaaha ila allah yaa qowm icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru baa mid kastaa la yimi laakiin xagga bahanimada waa loo jeeda furuucda furuucdii waa xoogaa maarata lagu kala yar duwan yahay oo shareecadii iyo axkaamteedii baa qoona wax laga xarimay qoona wax loo baneeyey markaasaan kula duwanay marka diintii lala yimi waxay ahayd islaamka islaam baana ilahay aqbalay qaala marka ambiyadu taxya qaala nuux fain tawallaytum famaa sa'altukum min ajr haddaad jeesataan famaa sa'altukum idin weydiisan maayo min ajrin wax mushqaayada in ajriya ilaa cala allah wa umirtu an akuuna min almuslimiinta wa umirtu waxaa lay faray an akuuna min almuslimiin anaan ka mid ahado muslimiinta marka nabiy nuux wuxuu leeyahay muslimiintaan ka mid ah wa fii xaqi ibraahiim waman yarqabu can millati ibraahima ila man safiha nafsah walaqad istafaynahu fi اdunya wainahu fi اlaakhirati la min asaalixiin waman yarabu waman axadkeebaa yarqabu nacaya can milati ibraahim milada nabiyullaahi ibraahim yaa nacya ilaa man axad mooyaane safiha nafsahu mid naftiisa isagu xumeeyey mooyaane dee cid kale naftiisa nici mayso diinteeda nabiyullaahi ibraahim miladiisa walaqad istafaynahu waanu doornay fi dunya wainahu fi alaakhirati la min asaalixiin id qaala lahu rabu aslim udkur xus id waqti qaala uu yihi lahu rabu rabbiguu u aslim hogaansa oo islaam qaala wuxuu hi aslamtu waa halkaa maxalla shaahidku aslamtu lirabbi اlcaalamiin waxaanu hogaansanay uunka dhan rabbiga iskale wasaa bihaa ibraahimu bani wayacquubu ibraahim baa isaguna dardaarmay wiilashii u dardaarmay wayacquubbaa isna dardaarmay yaa baniya ina allaha astafaa lakum اddiina ilaahay diintaasu idiin doortay falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkaan muslimiin ha dhimanina marka dhamaantood maay kutusinaya islaamnimo isku mid wey islam marka diintu waa mid wey wa qaala can yuusuf tawafanii musliman waalxiqni bisaalixiin oso anigoo muslima maxaad i haleeshiisaa saalixiinta wa can muusa yaa qawmi in kuntum aamantum billaahi facalayhi tawakaluu in kuntum muslimiin tolkayo in kuntum haddaad tihiin aamantum billaahi waa alla rumey haddaad tihiin facalayhi tawakaluu isagaa tala saarta in kuntum muslimiin haddaad tihiin muslimiin fa waxay dhahan cala allahi وqاaل تaعaaلى إنا أنزلنا التوراaةa فيiha hudى ونuur يaxكم بha نبiyuna الذiina أسلموا waan towraad kusoo dejisa towraad baan soo dejinnay فيiha xaalu ku sugan yahay hudan hanuun iyo وanuuru يaxkumu biha waxaa xukuma towraadaas النبiyuuna الadiina أسلموا kuwaas xukuma marka waxa dee dadkii ambiyada ahaa muslimiin bay wada ahayn وعan balqiis rabbi inii ظaلمtu نفسي rabbigadow waxaan dulmiyey naftayda وأسلمtu waan hogaansamay maعa sulaymaana sulaymaanna jirkiisa lilahi baan u hogaansaday alihii rabb اlcaalamiin caalamka imanka rabbigiisa wa wuxuu yihi xawaariyiintii oo atbaacu ciisa waidaa waxaytu ilxawaariyiina an aaminuu bi wabirasuuli qaaluu aamanaa washhad biannana muslimuun wadkur xusn waktiga waxaytu aan u ilxawaariyiin xawaariyiinta waa asxaabu ciisa an aaminu ay aaminuu rumeeya bi rumeeyo wabirasuuli rumeeyo qaaluu waxay idhi aamanaa waa rumaynay washhad ka markhaati kac biannana annagu muslimuuna kuwa islaamay hoggaansan inaanu nahay qaala tacaala ina addiina cinda allahi alislaam diintu ilahay agti waa islaam waman yabtaqi hayra alislaami qofka dalba hayra alislaam islaamka waxaanayn diinan falan yuqbala min waxba laga aqbali maayo afa hayra diin illahi yabquuna walow aslama man fi الsamaawaati waman afa hayra diin illaahi diinta ilahay ma waxaanayn bay yabquuna dalbayaan walow alxaal lahu aslama uu hoggaansamay man axad uu hoggaansamay fi الsamaawaati wاlardi samaawaat ee dhul waxa ku sugan awcan wa karhan awcan xaaluu yahay mid yani maaragtay hoggaansan iyo wa karhan yani mid khasban oo islaamkaasi markaan filaya dambe kaa dambeeya i sheegaya walow aslama man fi samaawaati wal ardi wa karhan yaa garanaya ha ya waa islaamka caamka waa cubadyada caamka aydoo dee soo sheegna waxaynu nihi cibaadadu iyo islaamnida hoggaansanku waa mid caamo uunkao dhan mumin gaalba ka dhexeeya ya iyo mid maxay ah mid khaas ah. oo dee lagu islaamiyo janna lagu gelayo oo dee rumaynta ambiyada iyo wixii shareecadu watib marka aayaddan waxay ka warramaysaa maxay islaamnimadii caamkahayd walaahu man fi samaawaati walardi dawcan wa marka qaarna waa rumaysayen rumayn bay ku raaceen qaar waa khasba oo mashii'ada ilaahay iyo qadihiisa iyo qadarkiisa ka hoos bixi maayaan makhluuqaadkao dhan waxay ku hoos jiraan maa shaaa allahu kaan wamaa lam yashaa lam yakun oo gaalkan gudhiisa waa la maamulaya waa hogaansanya waa waa nafta laga qabanaya waa la arsaaqaya xanuun baa lwaa la xanuujinaya waa xanuunsanaya maarata waxbuu raadiya waayaya maamul buu ka hos jiraa miyuu ka hoos baxay maamulka ilaahay wax ka hoos baxay ma jiraan marka aayaddaa dambe waxay tilmaamaysaa waxawey waa tii caamka ayd bay ka hadlaysaa insha allah maanta intaa ku dayno halkaas ku dhawaato